بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد xadiiqatu tasriif waxaynu maanta halkan ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala kitaabka loo yaqaano xadiiqatu tasriif gedgedinta ama rogrogidda ficilada beerteedii sheekhu beer buu kitaabka ku magacaabay beerna waxaa looga bartay midho iyo in khayraad fara badan laga helo halkii sarfigu ku midhaystay weeyaan sarfiguba kitaabkanu ku midhaysanaya xadiiqatu tasriif baa la yidhaha magaciisa marka xadiiqatu tasriif baraacat listihlaal baraaca loo yaqaan buu dusha sare kaga qoray kitaabka oo la yidhaah tacalam alcarabiyata barta af carabiga wa callimuuha naasa dadkana bara welibana wa callimuuha naasa dadkana bara tacallamu alcarabiyata wa callimuuha sheekha kitaabka qoray waa sheekh soomaaliya waxaa loo yaqaanaa cabduraxmaan ibnu axmed ayaa loo yaqaanaa cabduraxmaan ibnu axmed sheekha kitaabka qoray kutub badan oo kale ayuu qoray kitaabkanun ma aha kitaabkanun kutubtuu qoray ma ahayne kutub aada u fara badan oo kale ayuu qoray qaarna ay madbuuc yihiin qaarna aan la daabicin cabduraxmaan ibnu axmed alkaslaan baa loo yaqaanaa er, almuqdishiyi ama almaqdashiyi iqliiman sheekhu wuxuu ahaa nin ree muqdisho ah laakiin aqoontiisa iyo xataa joogidiisuba galbeedka ayay u badanayd magaalada jigjiga meel duleedkeega ah ayuu wax ku akhriyi jiray oo inta u badan ardayda uu ku akhriyaa jigjiga meel u dhow ayay berigiisii hore ahayd oo bariga jigjiga meel ku taalla xaggeena in yar ka xigta laakiin hadda magaaladuba ay soo gaadhay meelaha ayaa lagu tilmaamaa inuu sheekhu uu duruus ka bixin jiray meel hadda magaaladuba ay gaadhay weeye kadibna wuxuu u wareegay xaggaa iyo dhagax buur meelaha u dhow ayuu u wareegay meel kamida halkaa ayuu haddana duruus ku akhriyi jiray sheekha kolley eh, reer ahaan soomaali inuu yahay waynu garanaynaa laakiin intaa ciduu ka sii ahaa anigu kolley aad uma sixi karo oo aad u garan maayo mar sii dhaafin karo soomaaliga sii dhaafin kari maayo kitaab badan uu qoray ayaa laakiin jirta oo aada u fara badan waa la dhaafiyaa laakiin oo de ataa waa waa waa la sheegaa waa la sheegaayo soomaalidu hadallo badan hadallo badan bay soo naqliyaan oo xataa kelmad halxidhaalo ahayd oo kale maahmaaho kale noqotay ayaa jirta oo reerkiisa inta la weydiiyey ayuu yihi war bal idinko iigu kaalay ragow sheekh maxamed miyuu fadhiyaa maxamed yuusuf isagaa nooga warbixin lahaaye ma fadhiyo soo maa waayi hal xidhaalaa jiray intaa igu kaalaya idinkoo ah intaa oo ragga tiradii ay noqon waayaan isaga marka laga reebo haddii isaga lagu darana tiradii ay buuxsamayso kolkaa aduu sheekha kollay reer ahaan cidduu ka soo jeeday soomaalida dhexdeedu xataa dadad badan baa yidhahdaa reerkaasu ahaa Eh, reerkaasu ahaa ma laakiin anigu kolley ma jazmin karo oo ma go karo garan maayo wuxuu ahaa sheekhu khayr allaha siiya nin aada iyo aad dhinacyo badan ugu fiican buu ahaa reerka uu deganaa waxaa la sheegi jiray taariku salaad inuuna u hoyan jirin meeshuu degan yahay nin bilaa salaadii ma joogi jirinba wuu eryi jiray xuduudda xataa inuu oogi jiray bay qolo culimaa ah oo ka agdhodhoweyd ii sheegeen xuduudda in halkuu deganaa iyo maniqaduu deganaaba xuduudda lagu oogi jiray xuduudda shareecada in lagu oogi jiray oo maxaanku idhaahdaa ka tuugaa jazihiisa la marin jiray ka maxaanku idhaahdaa xumo kale lagu sheego jazihiisa la marin jiray oo sheekhu nin saas ah ayuu ahaa ilaahay khayra siiya kitaabta uu qoray ee kale en anigu arkay waxaa kamid a ah sharax weyn oo shaatibiga uu ku leeyahay kitaabkan shaadibiyada ee sabca qiraa'aatka ah sharax uu ku leeyahay ayaa jira oo laakiin aan la daabicin ee makhduud ah sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar sheekhaa ayaa kolley keenay wuxuuna u geeyey sheekh cabdirashiid ayuu u geeyey oo gabar jooga ayuu u geeyey si loo daabaco ilaa haddana kitaabkii lama daabicin inta aan ka ogahay ilaa haddana lama daabicin kitaabka intaan ka ogahay waa shaaibiga nin sheekha ayaa sagaaliyo sagaashankii igu yidhi eh, kitaabta waaan waxaan u jecelahay bu i kitaab markaan kitaab akriyayo ama balaaqa ha noqdo ama sarfi ha noqdo ama tafsiir ha noqdo ama nooc kitaab alla kitaabka sheekhaasi uu sharxay buu iiga macaan yahay kitaabta kale kolka waxaan u fahmay oo ay tahay fani uuna kitaab wax ka qorinba inuuna jirin fani hadda uuna wax ka qorinba iminka qiraaadka waan haynaayo kitaab welibana mabuuca oo oo shaaibiga sharxay bay aad iskugu dhadhow yihiin kitaabkiisa saa markaad eegto bogogdilbayba meelaha qaar iswaafaqaanba shaaibiga sharixiisa kitaabku ka qoray kolka kitaab badan buu sheekani leeyahay oo balaaqo leh oo sarfi leh oo maxaanku daa xataa caruud leh waxyaabo badan buu sheekhu wax ka qoray sida warku igu soo gaadhay waana makhduud kutubtaasi ayay u badan yihiin ee ma aha mabuuc kutub la daabacay ma kitaabkan sheekha ayaa qoray wuxuuna sarfiga ayuuna ka qoray wuxuuna ugu talagalay inuu kitaabka uu noqdo meelaha boqol iyo labiyo konton beyid ani kitaabkan hadda gacanta aan ku hayaa waa boqol iyo sagaal iyo afartan beyid weeyi boqol iyo sagaal iyo afartan beyid sheekhu khayr allaha siiye kitaabka wuxuu ku sheegay inuu kitaabku ahaa boqol iyo labiyo konton beyid kolkaa dabcaddan hadda anigu aan hayo boqol iyo sagaal iyo afartan baa inoo qoran bal waynu eegi doonaa dabcadaydani waxa ay ka tegeysa saddexda bayd dhimani halka ay ka soo baxaan iyo inay dabcaduhuba ka wada tegeen laakiin sheekhu boqol iyo labiyo konton meelaha ayuu kitaabka ku sheegay inuu kitaabku yahay baxriga kitaabka uu sheekhu ku qoray waa baxriga loo yaqaano baxru rajzi waa min acdab lbuxuur baa lagu tilmaamaa baxriyada buxuurta ugu macaan inuu yahay baa lagu sheegaa waa mustafcilun oo lix jeer lagu soo celiyo mustafcilun oo lix jeer la yidhaah shadriga horena waa saddex jeer shadriga dambena waa saddex jeer buxuurta baxriga ugu fududna weeye marka cilmi la gudubinayana inta badan culimadu baxriga ay ku keenaan weeyaan cilmi ama tajwiid ha qoraan ama sarfi ha qoraan ama fiqi ha qoraan ama naxwo ha qoraan ama xisaab ha qoraan inta badan baxriga lagu keenaa waa baxrigan ee baxrurajsiga loo yaqaano waa buxuurta ugu fudud weeyaan ee ugu aqbalidda og weeye waxaa doonto inaad dhex dhigto ama aad wadeeco dhigto bal aynu eegna haddaba muqadimada sheekhu halkuu ka bilaabo kitaabka sarfiga muqadimadiisii tobanka ahayd waxba ku baydi mayno oo horaynu usoo marnay taa tobankaa qodob kitaabkeennii hore ee kan ka horreeyey baynu ku soo marnay waxaanad moodaa labada kitaab waa laba kitaaboo si toos ah isku waxaad moodaa isku mid baabad mooda gabaygunbaa kala duwan laakiin mawduuca laga hadlayo fahamka ardaygu uu u yeelanayo waxaa dhici karta maalinta uu inoo dhammaaday xadiiqadaasi inaad tidhaahdiin laamiyihii dib dambe yaana loogu celinin umaba baanin laamiyihii sabab kale ma aha waa laamiyo on ku ceshanayno kalun weeyaan ardayga laamiyo xataa uuna u bixin kani qayb buu ka noqonayaa inuu u baxo waa inuu ogaada ayuu idhaahdaa cashirkaasi halkuu ku qornaa halkaa daamiyaana halkuu kaga qornaa halkaa dee waa isku midba markaa waa isku sharaxba cibaaradu un kala duwan aynu insha allahu tacaala kitaabka eegno muqadimadiisa qaala alfaqiiru caabid raxmaani almultaji lirabbihi lmanaani alxamdu lilahi اladi qad alhama wacalama اlinsaana ma lam yaclama ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه السادات أصوم الهجود والثقات وبعد ذي أرجوزة لقبتها حديقة التصريف قد نقحتها أسأل ربي أن تكون نافعا لقاطف بها ثمارا يانعا واعلم بأن الفعل ضربان مجرد مزيد فيه هكذا اشتهر in sha allahu tacaala halkaa ayaan eegi doonaa waa lix beyd lix beyd oo sheekhu uu muqadimadiisii ka dhigay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn allaha alraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista khaaska ah allaha magiciisa ayaan ku bilaabanaynaa kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim sheekhu kitaabka isagaa sharxay oo matniga yarna waxaynu ognahay inuu isagu leeyahay fatxu latiifka iyo xadiiqatu tasriifka labadaba sheekhu isagunbaa islale khayr allaha siiye faulaiifku waa harxa yar faulaiif waa inta sharxa ah xadiiqatu tasriifkuna waa inta maxaanku dhaha matniga ah ee sarfiga matnigiisa yarbaa xadiiqatu tasriif la yidhaahdaa haddaba culimo bisinkii sheekhu nadmi uma bedelin sababta uu sheekhu bisinka nadmi ugu bedeli waayey waxa weeyaan uu bisinka nadmi uga dhigi waayey bisinku maadaamuu qur'aan yahay wuu ka xishooday inuu nadmi ka dhigo xamdelada unbuu ka dhigay culimadu iskuma waafaqsana bisinka in nadmi laga dhigi karo jawaaskiisa maahee khilaaful yidhaahdeen culimo badani in bisinka nadmi loo bedelo sidaa darteed shaadibiga waa masaa'ilka lagu qabsaday markuu yihi badأtu bbism الlaahi fi الnaظmi أwala tabaaraka raxmaana raxiima wamawila waa meelaha la yihi muxuu bisinka nadmi uga dhigay waanaytu eh, wahanaytu salى اllahu rabi calى الriضa muxamadi اlmuhda ilى الnaasi mursala waxaynu haynaa inuu bisinkii nadmi ka dhigay sheekhu waxaa la yidhahdaa inuu ka daaye ahayd sheekeenani wuu ka daayey si una hadalba u yeelan bism اllaahi الraxmaan الraxiim waxaa wanaagsan baa la yidhaahdaa qofku hadduu sarfi dhiganayo ama naxwo dhiganayo ama uu tafsiir dhiganayo ama uu fiqhi dhiganayo bisinka inuu xaq siiyo xaqa bisinka inuu ka hadlo inagu fiqiga markaan bilaabanayna isaw kamaynaan hadlin fuqahadu bisinka waxay ka qabaan meelo uu waajib yahay iyo meelo uu xaaraan yahay iyo meelo uu karaahiye yahay iyo meelo uu iska mubaax yahay iyo meelo uu sunno yahay sow maynaan odhan fuqahadu way sheegeen haddaba naxwaha markaaad baranaysidna sidaasoo kale waa inaad bisinka u barataa sarfigana waa inaan sidaasoo kale u barannaa bismi illaahi araxmaan araxiim waa shan kelmadood ba ugu horeysa ba'da bismi ku jirta sarfigu kama hadlo waayo waa xaraf xarafka horta sarfigu muu ka hadlaa xarafka iyo mebniga iyo jaamidka toona kama hadlo saddexdaa qodob xaraf oo dhan kama hadlo ismiga mebnigaa sida damiirka iyo ismushaarahana kama hadlo ficilka jaamidka ah sida leyse iyo casaana kama hadlo badaasi waa xaraf oo sarfi kama hadlaynun bismi maxaa soo hadhay bismi markaynu badii tuurnay ereyga ismiyabaa soo hadhay ismigani waa ismiyoo sarfigu wuu ka hadlaa laakiin waxaa la ysku khilaafay ismi wasankiisa qole waxay yidhaahdeen ismi waa sida ay basriyiintu leeyihiin ismi wasankiisu waa ifci ismi wasankiisu waa maxay bay yidhahdeen ismi waa ifci ifci maxaa maqan haddaba ismi markaan ifci idhaahdo laamtii ayaa laamkiibaa maqan ereyga ismi ihi ifci buu ka yimid laam baana ka maqan sababtana aan sheegno ficilkiise ficilkiisu waa facalo oo muctalulcayni bilwaawiya facalo oo muctalulcayni bilwaawiya arday ma garanaysiin tusaale ka mid a maxaan kusoo dhiganay dacaa saw maaha dacaa iyo danaa iyo khalaa iyo jalaa iyo xalaa saw isagu maaha muctalcayn muctalulaami bilwaawi isagu maaha ismigan ficilkiisaa ah kamid oo samaawey samaa yasmu sumuwi ma maqalay carabta sumuwi lmelik iyagoo leh samaa wuu sareeyey yasmu samawa buu ahaa samawa alif loo bedelay samaa wuu sareeyey yasmuu wuu saraynayaa haddaba ismigu waa mid lagu sareeyo hadii lagu magacaabo madaxaa taagtaa hebeelow haddii la yidha ama heblaayo saasunbaad odhani korunbaad eegi ama xaggan adu madaxaad yar gundhinaysaa horta dhinacaad eegtaba waad la socotaa kolkaas samaa yasmu buu ka yimid ismi haddaba samaa yasmu laamkii oo wow ayaa maqan ismi wasankiisa sheega haddaba samaa dee siinkani fa buu ahaa samaa miimkuna cayn buu ahaa samaa alifkaa u dambeeyo wow ka joogaana laam buu ahaa ismi marka la yidhaa haddaba hamsahan u horeeyaa waa saaid fa iyo caynunbaa sheegan ismi maxaynu nidhahnaa ismi efci baynu odhan efci ismi waa calaa wasni ifci ifci buu ismi ku yimid siday basriyiintu qabaan weeyi nimanka kuufiyiinta la yidhaha waxay leeyihiin ereygan ismi ihi waxa weeye inagu wasankiisa waxaanu u haysanaa icli bay yidhahdaan icli ismi wasankiisu waa maxay cinda alkuufiyiin icli icli icli yaa maqan eeg icli bal hadda xarafka maqan culima xasuusta icli icli fadiibaa maan e sawka cayn iyo laamuna sheegay ila facala ficile ficlun fa iyo cayn iyo laam bay xuruuftu ahaan jireen icli marka la yidhaah waa cayn iyo laamun baa sheegay ereyga ismihi waa icli bay qabaan kuufiyiintuna icli waxay yidhaahdeen ficilkiisu waa wasama wuu suntay ama wuu calaamadiyey wasama wuu calaamadiyey waa facalo oo muctalulfaai bilwaawiya bay yidhahdeen kuufiyiintu wasama wuu calaamadiyey waa wajabo oo kale bal mudaariceeya wasame yasimu wuu calaamadinayaa waa wajaba yejibu oo kale yasimu yasimu wasankeyga ma arkaysa yasimu sidaa ay tahay maa maxaa hadda sheegan yacilu mayna ahayn fadii mayna adfanan ila wow bay ahayd faduye haddaba ismi markaan idhaa dee fadii wowga ahayd baa maqan ismi waa maxay hamsahani waa saaid siinku cayn buu ahaa ilan wasame markuu yahay wowgana faa siinkuna waa cayn miimkuna waa laam ismi waa wasankey kuufiyiintu siday qabaan ismi wasankiisa bal sheega culima icli wey ereyga waismihi waa icli fabaa maqan sida ay kuufiyiintu leeyihiin oo wasama wuu calaamadiyey weeyi bal mudaarice o ya ku mudaarice yasimu bal yadaa nuun ku bedelo nasimu nasimu bal ha xagga dambe ka raaci gudan oo damiira nasimuhu bal siin xagga hore kaga dar siinkii mudaarica sanasimuhu cala alkhurduum sanka dushiisaanu ka calaamadinaynaa kolka ismiga wuxuu ka yimid calaamad oo wasama ah sidaa aayadda qur'aankaaba ah ilahay sanasimuhu cala lkhurduum uu u yihi kolkaa wasama waa calaamadoo magacaagu de adu calaamad kuu yahay wasama waa maxay baynu nidhi waa calaamad oo sidiisaba adigu calaamad kuu yahay la soco inaad ila socotaanu malaynaya bismi ereyga bismi bacda sarfi kama hadlo oo waa xaraf ereyga ismiyana waxaynu nidhi wasankiisa waxaa isku khilaafay kuufiyiin iyo basriyiin qolana waa ifci bay yidhaahdeen qolana waa icli bay yidhaahdeen bismi illaah allah ah qole waxay yidhahdeen mushtaq bayaan la odhanin waa jaamid iyo mushtaqu minhu toona maay waa jaamid sidaa unbaa lagu arkay meel laga ishtiqaaqday allah ma jirto allah saa unbaa lagu arkay saa ku isticmaala bay yidhahdeen qolena waxay yidhaahdeen war maye allah ihi waa ficaal ficaal allah ficaal waayo allah asalkiisu ilaah buu ahaa ilaah asalkiisa hore ilaah buu ahaa haddaba ilaah waa alaha buu ka yimid alaha ama aliha ayuu ka yimid labada wasanba waa la sheega alaha aliha haddaba alaha iyo aliha markaad tidhaahdo alaha wuu wareeray ama alaha wuu caabuday kaa doonto dheh kolkaa alaha iyo aliha kaa doonto markaad ka keento ficaal bal ku keen ilaahun ilaahii ayaa al lagu daray al marka la doonayo ka xagga lagu caabudo oo qudha in laga dhigo alba xagga hore lagaga daraya ilaah baa ah, ayaa xagga hore al lagaga daraya al marka lagu daro idiina waa la xadfayaa hamsihii kasrisnaa allah bay noqonaysaa marka allah allah allah haddaba wasankiisu muxuu noqoni bal wasankan ii sheega allah uu leeyahay allah ya alcaal dhaha de alcaal waa wasankee allah markaa alcaal alcaal ashu waa saaid caal unbaa qoran caal caal oo caalkaasi waa maxay talow caal caynkaa alifku u taaganya laamka allah caal allah eg waxa weeyi ilaah markuu ahaa eg alaha buu ka yimid aawey fadu ila fada marka horaa la gartaaye alaha aawey fadeedu hamsaha wey war hamsahaasi waa fa intaa ogow ko aawey ilaah alaha aawey caynku laamkanina waa cayne ogow aawey laamkii halha hadaasaa laama haddaba ilaah markii la yidhi hamsahanaa la xadfay idanaa la xadfay kol haddii hamsihii la xadfay hamtii hamsihii ilaah ku jiray la xadfay ila waa fa la xadfay miyayna ahayn maxaa soo hadhay ilaah markaad idaa xadafto laah eeg ficaal buu ahaa ilaah ficaal buu ahaa saw ficaal ma ahayn ficaal bal fada xadaf maxaa soo hadhay caal saw ma soo hadhin laah baa soo hadhay laahdii un al xagga hore kaga darso allah eeg alcaal allah waad ila socotaa baan u malaynaya allahna xagga sarfiga marka la joogo sidaa ayay culimadu u dhigeen inuu yahay uu ka yimid kolkaa bism illaah arraxmaan ficilkiisu waa raxima ama raxuma labada qowlba way jiraan raximo ayaa asal ah qolada raxumo qabtaana waxay leeyihiin haddii aynu nidhaa raximaa laga keenay faclaanka isagoo sifatulmushabaha ma banaano oo waa mucade mucadaha lagama keeno maxamed ibnu maalig matniga wuxuu inagu odhan wasawquhaa min laazimin lixaadirin min laazimin lixaadirin kolkaa horta aynu facuulo u naqlino si ay laazim u noqoto bay ragga qaarkood qabaan raxuma waxaa ka asalsan warsideedan ku daa raxima laga keenay dhe raxima raxmaan ficilkiisu waa raxima wasankiisu raxmaan muxuu noqonaya raxima haddaad hayso raximo bel fada xasuuso halkay tahay fada iyo caynka iyo laamka intaa un xasuuso raximo aawey fadii raximo aawey fadii waa ra'da aawey caynkii raxima xada aawey laamkii raxima waa miimka raxima haddaba faclaan ka dhig raxmaan raxmaan markaan idhaha wasankaa maxaan ugu dhawaaqi raxmaan inta raximo aan ahayn ee zaa'idkaa waa inaad hesha haddii nun waxaa zaa'ida maxay nuunka iyo alifka dambe dee wasanka sheeg raxmaan waa wasankee faclaan wey faclaan faclaan faclaan baynu odhanaynaa raxmaan alraxiim markaan doonayno raximaa laga keenay isna raxiim ziyaadada ku jirtaa waa intee ya-da ayaa zaaid a raxiim haddaba bal wasankiisa sheega isna raxiim waa faciil bismi illaahi araxmaani araxiim sarfiilaa tahaye kelmad kaste halkay ka timid waa inaad u abtirin kartaa adigoon u baahnayn inaad meel dib ugu noqoto adigoon u baahnayn inaad meel ka eegto oo tidhaahdo bisinku horta halkuu ka kala yimid muxuu asalkiisu ahaa war waxa weeye sidan af soomaaligoo kale inuu kuu noqdaa la rabaa ood ereyga markaad aragto adigu aad kala dhigdhigi karto adigu inaad kala dhigdhigi karto shantii kelmadood ee bismiga bisinka ba'da sarfigu kama hadlaynu nidhi waynu haynaa ba'daynuna sarfigu ka hadlin ismina sarfigu uu ka hadlaayay basriyiin iyo kuufiyiin baa isku qabatay inu waxbaa ka xadfan waa xadfanna muxuu noqday ama fa ama laam allahna qole waxay idhahdeen jaamid aynu nidhaahno oo naga daayo wasankaa sarfigu kama hadle qolena waxay idhahdeen orme ilaah buu ka yimide naga daayo ficaal buu asalkiisu ahaa fadaba xadfanoo caal baa qoran raxmaan iyo raxiimna raximo ayay ka yimaadeen labaduba waana faclaan iyo faciil bay kala bisinkii ayuu sheekhu ku bilowday waxaa laga yaabaa intaa basmalada ah inaynaan kitaabkeenna laamiyaha ah ku sharxin way dhici kartaa sababtu waxay ahayd haddii bilow uu yahay kolley sharxani wuu ku adkaan karaa ardayga hore laakiin hadda ardayga laamiyihii buu soo dhameeyeyoo kalaama adkaan noqda oo isku barbar dhaca ama ha kaa adkaado oo beerka ha kaaga fadhiyo ama aad ka adkaatidbe e, laakiin hadda kuguma adka intaasi saddexdaa kaatiba tahayba kuguma adka intaasi bisinka inaad sharxda hadda kuguma adka waayo waa la soo gaadhay heeraad sharxi karto qaala wuxuu yidhi alfaqiiru ninkii baahnaa caabiduraxmaani ee allaha raxmaanka a ah caabudayey ama caabiduraxmaani ee magiciisa cabdiraxmaan la odhanayey alifkana gabayga dartii baa loo ziyaadiyey almultaji ee magan magangelayey lirabbihi rabbigii rabbigii almanaani gallada badnaa allaha galada badan addoonkii magangelayey wuxuu yihi wu allaha gallada badan addoonkiisii magangelayey wuxuu yidhi sheekhu durtabaalkaa wuxuu kuugu caddeeyey inuu ilaahay addoonkiisii yahay waa tilmaanta koobaad talabaadna almultaji lirabbihi lmanaan buu yidhi wax kasta inuu ilaahay la hoos galo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu addoon u yahay oo ilaahay uu magan galo ayuu halkaa sheekhu si toosa ah kugu caddeeyey qaala wuxuu yidhi alfaqiiru ninkii baahnaa alfaqiir ee baahidiisu ay joogtada ahayd baahidaa joogtada ah moodin inay tahay adduun iyo shilimo ayuu u baahan yahay oo addoommo kale uu uga baahan yahay baahidani waa ta ilaahay aada u baahan tahay ama ha ahaato caafimaadkaagii ama ha ahaato cuudkaagii ama ha ahaato caruurtaadii ama ha ahaato adu aakhiradaadii kii la dooniba ha la yidhaahdo caafimaad cuud iyo caruur iyo if iyo aakharo kaa dooniba dhaho ilaahay ayaad u baahan tahay mar kaste ood addoonkiisii tahay qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii baahnaa wuxuu talmiixinayaa aayaddii ilaahay uu ku yidhi yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah dadow idinkunbaa faqiira ah oo ilaahay u baahan caabiduraxmaani ee magiciisa cabduraxmaan la odhan jiray caabiduraxmaan magiciisa cabduraxmaan baa la odhan jiray almultaji ee magan gelayey lirabbihi rabbigii magan gelayey rabbigii almanaani gallada badnaa allaha gallada badan buuna magan galaa allaha gallada badan kii magan gelayey wuxuu yihi almanaan kelmadda maniga ihi ama manaan macnaheegu waa kaiiru allaha nimcaynta badan nimcooyin aad iyo aad u badan nican badan buu ilaahay ku siiye waxa weeyaan manaan waa kaiiru qole waxay idhahdeen waa alincaam oo ilaahay baa nimcayn badan maniga aynu incaam ku macnayno qolana waxay idhaahdeen maya waa tacdaadu nicam oo in nimcooyinka laguu tiriyo war iga dhe intaan caafimaadku siiye adoon iweydiisan laba iga dhe intaan ilaa cuudku siiye adigoon ibaryin ama aan xaqba ulahayn kaiir tacdaadu nicam waxaa la yidhaahdaa manigu tilmaantan manigi ihi waa madmuum xagga makhluuqa waana sifatu madxin xagga khaaliqa ilaahayna waa lagu ammaanaa oo ilaahay waa manaan baa la yidhaahdaa makhluuqana waa lagu caaya oo haddaad manaan noqoto nin gallad badan haddaad noqoto dee waxa weeyaan waa gef ad ku dhacday weeye gef ad ku dhacday weeyaan manigu adiga xaggaaga gef buu kugu yahay laakiin allah xaggiisa ammaan buu u yahay oo ilaahay waa ku tilmaaman yahay subxaanahu wa tacaala inuu madmuum yahay xaggeenna waa waxaa kutusaya imaamu shaafici qowlkiisa sharaxa yargabayga uu leeyahay لنقل الصاخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال وقالوا لي بأن الكسب عار فقلت العار في ذل سؤالي waynu aragnaa lanaqlu sakri salaxyada inaan ka soo xamaalo ama aan ka soo naqliyo min qulal jibaal buuraha meesha ugu sareeya buurta halka ugu saraysa intaan inaan u baxo oon dhagaxyo soo dhabarkayga kusoo xamaaloon magaalada keena si laiga iibsado ayaa axabo ilaya aniga xaggayga laga jecel yahay buu yidhi min minan rijaal galladaha raggu ay igu sheeganayaan raggu inay yidhaahdeen sidaasaanu kuu gallay oo waxaasaanu ku siinay waxaan ka jecelahay buu yidhi inaan xamaasho imaamu shaafici weeye min minan rijaal waa jamcu minatin weeye wa qaaluu lii waxayba igu yidhaahdeenba biana alkasba shaqadu caarun waa ceeb sheekh baa tahe maxaad la shaqaysan bay igu yidhahdeen waaba ceeb inaad shaqaysataaye saasay igu yidhahdeen bu faqultu si deg dega ayaan ugu jawaabay oo waxaan idhi alcaaru ceebtu fii dilli su'aal su-aasha iyo baryada hadhkeegay ku jirtaa war ceebtu waa inaad waxbaridaa laakiin ceebtu inaad shaqaysata ma aha waxaynu u jeednaa wuxuu sheekhu imaamu manigu inuuna sahlanayn buu kutusayaa qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii baahnaa caabiduraxmaani ee cabduraxmaan ahaa almultaji ee magangelayey lirabbihi rabbigii rabbigii almanaani gallada badnaa wuxuu yidhi talow muxuu odhan doonaa maquulu qowlku waa kitaabka o dhan alxamdu lilah inta ka dambaysodo dhan baa mafcuulun bihiya maalin dhaweydna waan soo marnaan u malaynayaa sidan oo kale alxamdu lilaahi inta ka dambayso o dhani waa kitaabka o dhani waa mafcuulun bihi inta alxamdu lilahi ka dambaysa waxaa la isweydiiyey qaala horta maxay ahayd qaala mar wuu seexday bay noqotaa oo waa qayluuladka hurdada yaree naabka ingiriisiga lagu yidhaah ama indhacasays indhaguduudsiga waa qaylu qayluula la yidhaha af carabiga qayluula qaala wuu yaro seexday duurkiibuu yaro seexday weeyi qaala taa waa loo yaqaanaa meelo badanay dhex dhacday waynu ognaho waa ninkii ninkii isyeelyeelayey waa kii inan buu jeclaaday oo inantii markuu jeclaaday ayuu inantii aad u jeclaaday oo quruxdeedunbuu arkaayo ceebteedaba ma arko kadibna inantii wuxuu is yidhi hablaha oo dhan waxbay dheer tahay buu yidhi inantan anaa og bu yidhi ina hablahoo dhan wax dheertay waayo inan hablanimadiiba way ka baxdo deeranimay caadi u noqotay sababta deera'a ah buu yidhi inantani xagga qoordheerida iyo xagga indhawaaweynida iyo xagga eh, maxaanku idhahaa shushubanka iyo waxaasoo dhan marka la eego waa deere caadi ay noqotay buu yidhi waxa soo maray liig liigga ma garanaysin waa deerada ka liig buu arkay meel miyiya buu liig ku arkay liigiibuu la sheekaystay ya wuxuu yihi liigii arliigow horta inanta layle la yidhaahdaa he sow walaala ma ihidin buu yidhi kolle inantaasi waa deere sow adna waanku arkaabe sow inantaa walaala ma ihidin liigii baa u jawaabay waa la sheegay bu inantaa inaanu walaalanahay markaasuu yidhi isagaa isku jawaaba waa gabay dhexdii buu tirinaya wuxuu yidhi oo sawac geed cadayga iyo had iyo iyo galoolka iyo meelaha ma seexatiin horta halkaas waa qaaladanu isticmaalay markaasuu yidhi bartaasaanu seexanaa aniga laylaba haddaa doonaysid dee guriga iyagu waa halkaa oo deere caadi aanu nahay faqultu lidabyin mara bi wahwa haaimun deero yaroo liig isoo maray isagoo wareersan baan ku idhi buu leeyahay aanta akhuu layla war ma laylo walaalkeed baa tahay faqaala yuqaalu waa la sheegay inaan inantaa walaalanahay buu isna iigu jawaabay buu yidhi faqultu afii dili araakati walgada yuqaalu wayustadlal faqaala yuqaalu faqultu waxaan idhi buu yidhi afii dili araaka war ma geed cadayga hadhkiisa iyo iyo walqada galoolka hoostiisa ayaa yuqaalu yuqaaludaasi la seexdaa wey waa qayl waa qaalada seexadka ah yuqaalu la seexdaa fa wuxuu yidhi yuqaalu bartaasaa la seexdaa ha halkaasaanu seexanaa waa qaaladii oo seexada faqultu afii dili araakati walqada yuqaalu wayustadlal halkaasaad hadhsatiinood seexatiin sow maaha baan idhi buui fa yuqaalu haddaba qaaladu seexad bay noqotaa odhaahna way noqotaa eeg xataa mararka qaar bimacnaa dahaba ayay noqotaa wbihi qaala shaaficiyu ay wbihi dahaba shaaficiyu ragga qaarkoodna ictiqadayba u yaqaaniinba hadda qaaladeennani intaa waa midkee waa tii odhaahda ahayd wey qaala wuu yihi ereygaa qaala ihi waxa wey fadiisi waa kee yaa fadii garanaya qaafkaa fadiya yaa caynkii garanaya alifkaasoo wow ka yimid alifkaasoo maxay ka yimid wow ayaa cayn ah yaa laamkii garanaya laamka laftiisaba wey qaalo asalkeegu muxuu ahaa si facalo looga dhigo qawala ayuu ahaa oo alifkan inuu wow ka yimid maxaa daliilu ah masderka masderku muxuu ahaa qowl buu ahaa haddaba inuu facalo yahayna maxaa daliilu ah oo faciilo una ahayn ama faculo una ahayn horta qawulo lama odhan karo oo faculo laba kelmadood oo quraaba afcarabiga laga helay daalo iyo haaa labadaasoo qura ayaa wax muctarucayn oo faculo afcarabigaba jira ku daalin qaamuusyada ficil faculo aba ha daala iyo haa uun iska qayb maxaa isku soo baxsaday facala iyo ficila qaala ma facalaa mise waa ficila haddaba waxay qaaciida leedahay ardayo bal hadda u fiirso waxay qaaciida leedahay ficilka muctalulcaynka ah haddii la mudaariceeyo oo mudaarica alifku uu sidii u joogo waa ficila hadduu se mudaarica alifkii uu wow noqdo ama ya noqdo waa facala khaafa bal mudaariceeya khaafa alifku sidii buu u kol hadduu yakhaafaba noqdo alifkii uu joogo muxuu noqday muxuu noqday culimo ficile ayuu noqday hadduu eeg waxaa la yidhaha ficile astaanteedu ama wow ha ku bugto ama ya ha ku bugtee xilliga mudaarica buu alifku alifkii uun ahaadaa facalana xilliga mudaarica buu alifku ama wow noqdaa ama ya noqdaa haddaba qaala inuu horta alifku wow yahay masderkaad ku garatay qowl ah inuu facalo yahay oo wowgaasi uu kor dhignaana mudaarica ayaa wow noqonaya oo muxuu noqonaya yaquulu hadduu ya noqon lahaana uu kordhignaan lahaa un yabiicu oo kale waayo facala alifku ama wow buu u ama ya buu u akrismaa qaala muxuu ahaa qawala asalkeegii culima qawala buu noqday iclaalka ku dhacay qalbi baa loo yaqaanaa ardayow waxaa la yidhaha taxaraka xarfulcila waa wowga wanfataxa maa qablahu waa qaafka qulibat ilcilatu alifan fasaara qaala qaala wuxuu yidhi sheekha waxa laba su baa haddaba la weydiiyey ta koobaad waxay leedahay muxuu mudaaric uga dhigi waayey maalin dhaweyd baan kitaab kale kusoo mari kaga jawaabnay mudaaric wuxuu uga dhigi waayey taxaququlwuquuc waxa uu maskaxda ku haysto ayuu aamineyba inuu maxaanku idhahdaa wax diyaara oo qoran oo kale yahay iyo mayae gogoshaaba dambeysay oo uba ku saxsan yahay maadinimada qaala wuxuu yidhi muxuu haddaba qultu odhan waayey ila waa qof hadlaya qaala muxuu yihi qultu buu munaasibku ahaaye waynu ka hadli doonaa magaciisa inuu caddeeyuu doonaya qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii baahnaa ereyga alfaqiir ah wasankiisu waa maxay ashu kolley waa xarafoo sarfigu kama hadlay asha tuur faqiir wasankiisu waa maxay faciil maxaa saaida maxaa zaaida ya-da aawey faqiir fadiisu waa fada aawey caynkiisu waa qaafka aawey laamkiisu waa ra'da faqiir waa faciil de ardayna kuma adka inuu ya-du zaaid tahay caabiduraxmaani caabiduraxmaani allaha raxmaankaa caabudayey bay noqon haddii alifka sidaa wasanka laga dhigo waa cabduraxmaan buu uga jeedaa cabduraxmaan cabduraxmaan ereyga cabdiya wasankiisa sheega cabdi cabdi faacil ma caabid ma rabo cabdi waa faclun awey caynkii awey fadii baan doonayaa fadii caynka awey eh, caynkiina ba'da awey laamkiina araxmaani wasankiisa sheega haddana waa faclaan wey faclaan aawey raxmaan fadiisii me raxmaan fadii waa ra'da aawey caynkiina xa'da aawey laamkiina miimka maxaa saa'ida raxmaan faclaan markaan idhi dee alif iyo yaa saa'ida iyo nuun qaalow almultajii ee magan gelayey lirabbihi rabbigiisii almanaani gallada badnaa ereyga almultaji waa ismi faacil armuna ismi faacil ahayn culimo almultaji waa maxay waa ismi faacil ficilkiisu xaguu ka yimi talow ficilkiisa yaa garanaya almultaji ya lajaa war lajaa waa laaji ismiga faacile iltajaa wey iltajaa wey iltajaa ayuu ahaa ficilkiisu iftacala wey haddaba almultaji markaynu nidhaa ya-daa yaree u dambaysaa hamsay ahaan jirtaye ogow oo asalku muxuu ahaa almultaji almultajii ha ugu dambaynay almultaji hamse ay kasra ka hormartay iyo iga dhig ibdaal yar baa halkaa ku dhacay markaa almultaji ee magangelayey lirabi multaji wasankiisu muxuu noqon markaa almultaji bal wasankiisa sheega culimo ilayn ilayn sarfi kitaab baa dhammaaday culimo hamoodina muqadimada waa waa waa waa icraabki waxaa la yidhaha nin sarfi baan baranayaa yidhi oo wasanada iyo iclaalka aan garanaynin been buu sheegay baa la yidhahdaa nin yihi nax aan baranayaayon icraabiya bina garanayninna been buu sheegay nin yihi tafsiir baan baranayaayon balaaqo garanayn weeyi ama nin yihi fiqi baan baranayaayon usuulu fiqi garanayn weeyi ama nin yihi xadiis baan baranayaayon mustalax garanaynin weeyi kolka waa inuu ardaygu ogaado wax kastiba dee qorigaba toorey baa loo sameeyey qoriga tooreyar baa loo sameeyey lagu ilaaliyo haddii qoriga lagaaga dhega maxaa iskaga eh, jari ninka waa inaad midi yar haysataa soo maaha makiinadna ha ahaatee waa inaad wuxuun haysataa waan ognaho awrkiiba dameer baa loo sameeyey xaafaddu markay awrka raranayso waa in dee dameer baa garab taagan waad arkaysaa kolka waa inaynu ognahay hadaba culimo waxaynu haynaa almultaji waa wasankii maxaad tidhahdeen almuftacil wey almuftacil wey muftacil sarfiga iclaal iyo waxaa loo sameeyey wasan lirabbihi wasankaa rabbi yaa sheegaya rabbi rabbi yaa sheegaya rabbi yaa sheegaya waa facli wey al almanaani manaan yaa sheegaya manaan wasankiisa facaal wey facaal caynkaa shadan almanaan qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii baahnaa caabiduraxmaani ee cabduraxmaan magiciisa la odhan jiray almultaji ee magangelayay lirabbihi rabbigii rabbigii almanaani galada badnaa wuxuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alxamdu lilaah ilaah baa mahadle alladii allaha qad alhama ilhaamiyey oo wacallama baray alinsaana insaanka maa shay buu baray lam yaclaman una horay u aqoonin wuxuuna aqoonin ayuu ilaahay baray subxaanahu wa tacaala lam yaclama lam yaclam wuxuuna geranayn buu ilaahay baray lam yaclam wuxuuna geranayn buu ilaahay baray haddaba alxamdu lilah buu sheekuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay usugnaatay ereyga alxamdu iyo wasankiisa ma garanaynaa culima ma la garanaya alxamdu wasankiisa waa faclun sow ma aha sheegay laamiyehe yaa garanaya beydku laamiyuhu ku sheegay facliga ah faclun maqiisu lmucaddaa waalfucuulu ligayrihi siwaa sawtin dalfucaala jala soo saa ma ahayn kolkaa faclun maqiisu lmucadda xamida buu mahadinta lafteeda masderka a ah, maxaad keeni markaa xamdan dee masderkii ama mansuub ka dhig haddaba ama marfuuc ka dhig ama majruur alxamdu waa markuu marfuuca noqonayay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay waan ka soo hadalnay mahad oo dhan ilaahay baa iskale haddaba mahad oo dhan ilaahay baa iskale markaynu nidhi xamdiga istilaaxiga ah doonayno inaan ka hadallo ama xamdiga luqa ahaan inaynu uga hadallo xamdiga luqada waxaa loo yaqaana athanaau bilkalaam cala aljamiil alikhtiyaariyi cala jihati tacdiimi wa tabjiil sawaaء akaana dalika fii muqaabalaةi nicmati am la xamdi waxaa loo yaqaanaa ahanaaءu faalayn ereyga ahanaa waa faalaa la yidhah ammaanun ma aha mararka qaarna ammaan bay noqotaa mararka qaarna cayibay noqotaa ee hanaa mar wuu ammaanay wey marna wuu caayey wey haddaba maxaynu nidhahnaa hanaa ma wuu ammaanay baynu nidhahna haddaba wuu caayeyba way noqotaa oo talow xaggee laga qaata xadiid baa jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa laba janaaso lala soo maray janaasadii hore faanow bikhayrin waa maxay markaa faanow bikhayrin khayr bay ku xuseen nebigu kolkaa wajabat buu yidhi janaasadii labaadna faanow he dee faanow way ammaaneen bisharin shar bay ku ammaaneen miya mise way ku fahleeye way ku xuseen weeyi ana kolkaa ereyga ahanaa ammaantana way noqotaa caydana way noqotaayoo waa faalla haddaba way ku fahleeyeen weeyi ama ku falanqeeyeen weeyi anaa waa faalo iyo falanqayn khayrna way noqoni sharna way noqoni haddaba sidaynu arkayno ahanaa waa xusid bilkalaami kalaam lagu xuso ama lagu ammaano cala aljamiili wax qurux badan alikhtiyaariyi oo ikhtiyaariya jamiil shay qurux badan oo ikhtiyaariya ayaa lagu ammaanaya calaa jihati tacdiim si tacdiim iyo weyneyn jihadeed ah iyo watabjiil qadarin sawaaun waxaa isku mida akaana daalika arinkaasi inuu noqdo fii muqaabalati nicmatin nicmo muqaabaladeed amla iyo inuuna noqonin amla intaa yari waxa weeyaan xamdiga luqadda waxa loo yaqaano ayaa intaa yar la yidhaahdaa waa xamdiga luqadda ilaa amla intaan ka gaadhsiinayno xamdiga haddaba marka laga hadlayo istilaaxiga waxaa la yidhaha xamdiga istilaaxigu waa ficlu yumbiu an ficlu yumbiu can tacdiimi اlmuncimi min xayu kownihi min xayثu kownuhu muncima calى اlxaamidi wagayrihi sawaaء akaana qowla bاlisaan aw ictiqaada biljanaan ow camala bilarkaan allatii hiya alacdaa waxaa la yidhahdaa isilaaxa xamdi marka laga hadlayo ficlun waa ficil yumbiu ka waramo ama ku dareensiiye xamdigu can tacdiimi lmuncimi kaygu calaa buu halkaa qoray calaa tacdiimi lmuncimi buu qoray can bay ahaan jirtay kelmaddaasi can bay ahaan jirtay kitaab saxay ma jiro oo can lihi kitaabtu ma wada calaa unba hadda waa alxamdu listilaaxi waan ka hadlaynaa calaa can bay ahaan jirtay asalkeegu ficlun waa ficil yumbiu ka waran bixiya can tacdiimi lmuncimi ka muncimka ee nimceeyey weynaynta la weynaynayo min xaysu kownuhu xagga ahaanta uu yahay munciman mid muncima oo nimceeyey cala alxaamidi xaamidka u nimceeyey iyo wagayrihi hayrkiiba sawaaun waxa isku mida kaana inuu yahay qawla bilisaan carabka mid lagaga qowlayo aw ictiqaada biljanaan iyo uurka mid laga xusayo ow camala bilarkaan iyo xubnaha mid laga samaynayo xamdiga luqadda iyo isilaaxaba kaa ayaa horta culima loo yaqaanaa kaa ayaa xamdiga loo yaqaanaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad oo dhan ilaahay baa iskale anwaacna wuu lahaa arkaanna wuu lahaa xukunna wuu lahaa xamdigu soo saa ma ahayn anwaacdiisa maxaynu ka dhigi jirnay afar baan ka dhignay ilaahay oo isku xamdiya allah oo allah ku xamdiya marka alxamdu lilaahi ilaahay uu leeyahay oo kale cidda wax ammaanaysaa waa allah ka uu ammaanayana waa isaga un ilaahay oo isagu is ammaana waa ko ilaahay oo makhluuqa ammaana ilaahay markuu leeyahay inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab waa allah wuxuuna ammaanaya waa makhluuq waa ilaahay oo makhluuqa ammaana waa laba makhluuqa dhexdooda oo ilaahay ammaana makhluuqoo ilaahay ammaana markaan hadda inagu leenahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ka wax ammaanaya waa makhluuq ka la ammaanayaana waa khaaliq weyi masalada afraadee u dambaysaana ta afraadee u dambaysaana waa makhluuqa dhexdooda oo is-ammaana markaad leedahay hebel wuu cilmi badan yahay ama waa deeqsite waa nooc ammaantii kamida weyi afartaasaa noocyada xamdiga aynu ka dhigi jirnay xamdigu xukun axkaam buu lahaa waxaynu nihi xamdi waajiba ayaa jira salaada markaad gelayso faatixada haddaadan alxamdu lilah odhanin ilaahayba salaada kaa aqbali maayo haddaad tahay dee dadkii hadalka karayey weeyi haddaad hadli karayso haddaadan hadli karayn oo afkuba ku xidhan yahay dee salaadaadu hadal codba maaha w inagii lahayna saddexdii qaabee loo tukanayey adigu waa ficilun baynu ku soo marnay waad istaagaysaa cabaar baa taagnaanaysa intii faatixada la akriyayey waad rukuucaysaa waad ictidaalaysaa waad sujuudaysaa waad fadhiisanaysaa fadhigii atixiyaadka kadibna hareeragun baad eegeysaa waad iska kacaysaa adoon hadlinba de lanmaba lan laa yukalifu اllaahu nafsa ilaa wuscaha almaysuur laa yasqutu bilmacsuur haddii faatixadii ay kaa tagtay iyo allahu akbartii lagu odhan maayo kuwana iskaga tag intaad karaysunbad ilahay ku caabudi kolka waxaynu arkaynaa culimo xamdiga waajibkiihi waa faatixada oo ama khudbada oo kale imaamku markuu jumcada dee uu khudbaynayo khaiibku markuu khudbaynayo oo kale xamdiga sunaha a ah maxaynu ku naqaanay waa kan sheekhu uu la yimid oo kale ama khudbadoo khidba oo kale markaa dee qofka uu guursanayo oo kale amd xamdalooyinkan la akriyo waa waa sunna weeyi xamdi waxaynu nidhi xaaraana baa jira ka khamriilu markuu khamriga ka dharguu daaco inuu yidha alxamdu lilah ka waran ama maxaan ku dhaha ka zinada ku jiraa markuu zinadii ka daalay inuu yidhi alxamdu lilah maxaad ugu xusaysaa xaaraantan eeg ila lilwasaaili xukmu maqaasid baynu ogeyn shayga wasiilada iyo maqaasid unbuu la xeer iyo la xukun yahay waxaynu ognahay culimo kolkaa inay taasina xaaraanba tahay ka karaahiyadii waa meelaha xunxun oo kale inaad ilaahay ugu xamdido meela xunxun oo kale inaad ilaahay ugu xamdidaana waa karaahiyo haddaba arkaan buu lahaa xamdigu soo arkaan ma lahayn shan rukni oo xamdigu uu lahaa oo muhiima ayaa jiray waa xaamidka oo ka xamdiyaya ah waa maxmuudka oo ka lagu xamdiyaya ah waa maxmuudu calayhiga oo ka loogu xamdiyaya ah maxmuudu calayhi waa maxay baynu nidhi ka saddexaad waa nimcada uu bixiyey waa maxmuudu bihiga maxmuudu bihigii oo carabka ilaahay lagu ammaanayey ah waxa weeyaan siiqadii shantaana waxaynu ka dhignay arkaantii xamdiga kitaabteenna kale ayaan ku soo sharaxnaye waxba ku fogaan mayno alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha qad alhama ku ilhaamiyey ilhaam waa talqiin lkhayri min allaahi licabdihi talqiinu اlkhayr min allaahi licabdihi ama shayga oo qofka la dareensiiyo ayaa la yidhaahdaa ilhaam qad alhama allaha ku ilhaamiyey alinsaana insaanka ku ilhaamiyey maa shay buu ku ilhaamiyey lam yaclam una aqoonu lahayn wa callama haddana barbaray alinsaana insaanka barbaray maabuu barbaray shay shayga oo lam yaclam una aqoonu lahayn waxaynu ognahay ficilka alhamiihi mafcuul bay u baahan yahay awe mafcuulka alhama waa alinsaana maa lam yaclamantaasi alxagga way qaadanaysaa un alinsaana maa lam yaclaman way ku tanaasucayaan labada alhame iyo calama ficilka ismiga alinsaan ah ayay ku tanaasucayaan mid kastiba anaa qaadan iyo anaa qaadan buu leeyahay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allaha qad alhame ku ilhaamiyey alinsaana insaanka maa shay shayga oo lam yaclam una aqoonu lahayn oo wa callama baray alinsaana insaanka maa shay lam yaclam una aqoonu lahayn waxaa la odhan jiray ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq maanta sarfiile unbaa qaacidadaa fahmaya qaacidadaas waa qaacido naxwo ah laakiin sarfiilun baa fahmaya waxaan uga jeedaa ismiga mawsuulme alladii away siladiisiina qad alhama waxaa la yidhaha ismiga mawsuul iyo siladaba mushtaq baa lagu awilaa mushtaq bay la xeer yihiin oo mushtaqaasi waa ma alhamo ismigeegii faacilkaena culimo alhamo horta saw afcala ma aha dee ismigeegii faacilkaena markaa afcala mufcil mulhim baad odhan mulhim waa adigoo yidhi oo kale alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii almulhimi ku ilhaaminayey walmucalimi ee berayey calamana way ku cadfantaho ismi faacil baad u bedeli walmucalimi alinsaana insaanka maa lam yaclaman wuxuuna garanaynin inaga jir maxamed walaal allihii almulhimi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii almulhimi ku ilhaaminayey walmucallimi ee berberayey alinsaana insaanka maa shay lam yaclam una aqoonu lahayn ismulmawsuul maca silati fii quwati mushtaq waa ismigaa faacilku wada bedelo waynu aragnaa culimo sheekheenu haddaba xamdigii ilaahay uu ku xamdiyayey wuxuu ku xidhay ilhaamka iyo tacliimta waa laba nimco oo waaweyn ilaahay inaynu uga mahadnaqno inuu ilaahay ina waafajiyo ama inagu ilhaamiyo marka horeba khayrka iyo inuu ilaahay cilmi iyo aqoon ku baro aqoontu waa iftiin iftiin iyo nuur weeyi aqoontu uma salaatu salaadi iyo wasalaamu salaam sarmadan joogtiihi cala nabiyi nebigii dushiisa ha ahaadaan alhaashimiyi haashimi ahaa axmede ee eh, axmed magiciisu ahaa uma salaatu salaad iyo wasalaamu salaami sarmadan iyagoo joogto ah cala nebiyi nebigii dushiisa ha ahaadaan alhaashimiyi ree haashimi ahaa axmedo ee magiciisa axmed la odhan jiray waxaynu culima haddaba halkaa doonaynaa ama aynu arkaynaa markuu khaaliqa ammaanay sheekhu wuxuu inoogu xijisiiyey makhluuqa oo nebi maxameda makhluuqa ka ugu mudan inuu ku saliyo uu salaamo ayuu ku xujisiiyey ilain ilaahayba adinka wuu xidhiidhiyey towxiidka magacii ilaahay iyo magacii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la yidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah maxaa laga dambaysiiyaa wa ashhadu anna muxamada rasuul baa laga dambaysiinayaa xamdaladii markaynu sheegnay waa inaan salligiina ku xijisiinaa laakiin aadaabta ayuu ilaaliyay oo xarfulcadafka umu ka dhigay umadaasi dambayn fog bay kutusaysaa inay aad u kala fog yihiin u kala dambeeyaan ka khaaliqa ku tacaluqa oo xamdiga ah iyo ka makhluuqa ku tacaluqa oo saliga ah makhluuqa ka ugu mudan ka ku tacaluqa oo saliga inay aad u kala dambeeyaan uma salaatu salaad iyo wasalaamu salaam sarmadan joogta ah cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaadaan waa duco nebigii alhaashimiyi ree haashim ahaa ama haashim loo nisbeeyey axmede ee axmed magiciisa lo odhanayey waa nabigeenna alayhi salaatu wasalaam magiciisii ama axmede ahaa axmed waa kii lahaa wa mubashira birasuulin yatii min bacdi ismuhu axmed nebigeenna axmed baa la sida aayaddaasi ay inoo saraaxaysay ama ay inoo caddaysay rasuulkeenna axmed baa la yidhaha salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh asalaad wasalaam buu sheekhu halkan keenay cala anabiyi cala arasuuli ma odhanay cala anabiyi buu keenay rasuulka iyo nebigana kolley farqi baa udhexeeya culimmadu way isku khilkhilaafeene rag badani waxay u bogeen nebigu inuu yahay ka loo waxyoodo waa nebi ama ha la faro gaadhsiin iyo tabliiq ama yaan la farin laakiin rasuulku waa ka loo waxyoodo ee haddana tabliiqa la amro rasuul baa la odhanaya kolka waxaa la yidhi rasuul oo dhani waa nebi laakiin nebi oo dhani rasuul ma aha oo waxaa jira nebi aan la amrinba tabliiq iyo gaadhsiin ayaa jira cala nebiyi ereyga nebi a waa faciilun min anabai buu ka yimid nabaun buu ka yimid nabaun haddaba muxuu asalkiisu ahaa nebiyi shadkanka la ilaal dee laamka caadi u sheega nabii nabii nabii marka la yidhaah waa faciil faciilku bimacnaa mafcuul buu noqdaa sheega culima halkuu laamiyu ku sheegay faciil bimacnaa mafcuula faciil bimacnaa mafcuul ah laamiyu wuu sheegay wamaa ataaka faciili fahwa qad nuqila can اlasli wamaa ataaka faciili fahwa qad cudila bihi can اlasli wاstagnow binaxwi najan wاnisya can wasni mafcuuli wamaa camila waad aragtaa laami halku inooga waa faciil bimanaa mafcuulo is mafcuul bu wakiil ka ahaa sawsaa ma aha nebii kolkaa waa loo warame nebii waa maxay macnihiisu loo warame waxaa la sameeyey qaacidatu sayid oo kale hamsaha ayaa ya loo bedelay labada yoodna waa laisku idqaamay cala nebiyi loo waramihii weeyi markaa xagga allah looga waramayey faciilu bimacnaa faacila baa isna jira maxaa jira faciilu faciil bimacnaa faacil ah ayaa culima isna jira haddaba faciilka bimacnaa faacilka aynu ku keenayno isagana way noqon kartaa nabii waa cala nabiyi warame bay noqon marka loo waramuhu waa ism mafcuul markaad ka dhigayso cala nabiyi waa warame oo dadku u waramaa xagga alla ayuuna uga waramaa cala nabiyi waa haddaynu nidhaahno ereyga nebihi min anabai buu ka wa huwa alkhabaru alcadiim waana warka weyn ee khatarta ah waxaa kara saw laba weji maaha kaasi inaynu nidhaahno nebiyi wuxuu ka yimid min anubuwa nubuwa nubuwaduna waa arifca waa saraynta nubuwa waa maxay macnaheegu waa arifca oo sarayn ah haddaba nebiyun buu asalku ahaa ile waa eg naba oo nabawun buu ahaaye laamku wow buu ahaaye nab nabiyun nabiyun marka la yidhaahdana wowga ayaa ya loo bedelay labada yood baa laysku idqaamay waana faciil bimacnaa faacil ama faciil bimacnaa mafcuul nebiyi haddaan bimacnaa mafcuul ka dhiga muxuu noqon cala nebiyi kii la kor yeelay ee derajadiisa kor loo qaaday haddaan mina nubuwa ka keenayno haddii bimacnaa faacilan ka dhignana cala nebiyi kii dadka kor u qaadayay ee dadka derajo ilaahay sababtiisa uu ku siinayey uma salaatu salaad iyo wasalaamu salaam sarmadan joogtiihi cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaadaan nebigii alhaashimiyi ree haashim ahaa axmede ee axmed la odhan jiray magaciisana calayhi salaatu wasalaam wa aalihi rasuulka aalkiisa ha ahaato salliga iyo salaantu wa saxbihi rasuulka asxaabtiisana ha ahaato aalkiiyo asxaabtii asaadaati wada sayidyada ahaa aswami ee wada soomi jiray alhujuudi ee soo wada jeedayey ee habeenkii tukanayey wathiqaati ee welibana athiqaat lagu kalsoonaa ee mawhuuqu bihiga ahaa aadka loogu kalsoonaa nebigu eh, sheekhu eh, raxmat eh, ullaahi tacaala calayh markuu nebi maxamed ku saliyey wuxuu intaa inooga dambeysiiyey salligaa wuxuu ka dambeysiiyey inuu aalka asxaabtana eego aalka iyo asxaabtana inuu eego ayuu ka dambeysiiye iyagana calaa sabiili tabacu inoogu raaciyo wa aalihi buu aalkii sheekheennu calaadii wuu ka tego wa calaa aalihi ma odhan wuxuu caddaynayaa inuuna shiici ahayn waayo shiicadu ma ogola waalihi in la yidha wacalaa aalihi bay qabaan iyagu xadiis mawduucay keeneenoo waa lacnad baaba ku soo aroortay bay yidhahdeen ninka waa calaa ka taga waa calaa aalihi ninka odhan waaye iyaga agtooda calaada lagama tegi karo waa calaa aalihi bay odhanayaan wa saxbihi buu yidha saxaabadiina wuu ilaaqay oo mutlaq buu ka dhigay tan lafteeda saxaabada nebi maxamed bay sii kala qaadqaadaan ummaddaa ilaahay doortay ee nebi maxamed inay asxaabtiisii ay noqdaan loo doortay ayay sii kala qaadaanoo dee waad og tahay kii madaxweynaha u ahaan jiray beri intuu madiine yimid ayuu yidhi allahuma salli calaa saaxibi haada alqabri walcan saaxibayhi buu yidhi ilaahu qabriganka ku jirana u naxariiso labada hareeraha ka kala xigana ilaahw lacnad buu yidhi waa madaxweyne u aba waa rafsanjaaniga nool buu ahaaba wuu nool yahayba waxaa la ii sheegay xudayfu malaha ahaayo masaajidka ka khudbadaynaya khudbadii maalin jumca bay ahayd ayaa yidhi allahuma salli calaa saaxibi haada alqabri markuu khudbadda bilaabay wa salli calaa saaxibayhi walcan man lacanahuma ilaahow lacnad ka abibakar iyo cumar lacnada abibakar iyo cumar ka lacnada miyaad ogolaan kartaa adiguba saynu u ogolaanaynaa kolkaa waa saxbi saxaabada nebi maxamed dhammaantood waa ummad ilaahay uu doortay ayay ahaayeen loo doortay nebi maxamed inay asxaabtiisii noqdaan khayru khalqillaah ayuu ilaahay u doortay asxaabtiisii inay noqdaan wa saxbihi ereygaa saxbi ah ereyga aal a baan doonayaa aal halkuu ka yimid culimmadu way isku yar qaqabteen qole waxay yidhaahdeen aalku ahli buu ka yimid ahli asalkiisu ahlun buu ahaa ahlun ahlun buu ahaa ahlun ahlun markii la yidhi baa hada hamse loo bedeley oo alun bay noqotay laba hamse bilow dhacay oo ka dambe reebaya kalena xarakaysan yahay ka dambe waxaa loo bedelaa sida qaacidadii qiraa'aadka lagu dhigan jiray ka hore xarakadiisa wax la nooca dee alun markaa tidaa hamsaha dambe alifi noogu bedel horaa fadxisane aalun bay noqotay ahli iyo aal waxay ku kala duwan yihiin oo qura ahligana wax kaste waa loo idaafeeyaa aalkana wax sharaflunbaa loo idaafeeyaa adduun iyo aakharaba ha yeesho ama aakharo oo qura sharafa lahaado oo halkan yaan la moodinde dadku siday uhaystaan ama adduunkaba sharaf ahda sida aalu fircoon oo kale ila fircoon adduunkan inuu sharaf leeyahay bay dad badani moodayeen aal iyo ahli waana mustaxiq weeyi aalu rajul marka la leeyahay waa ninka qaraabadiisa u dhowdhow ee ninka wanaagiisuna uu soo gaadho xumihiisuna uu soo gaadhayo magac xumo iyo magac wanaagba dadka la yeelanaya weeyi ayaa aal loo yaqaanaa culimada qaarkood waxay dhi aalkani awal buu ahaayo wow buu ka yimid wow wowbu awel buu ahaa awel awel awel baa markaa wowgii hamse alif loo bedelo aal la yidhi imaamu shaatibi kitaabkiisa sabca qiraa'aadka ah hal beyd buu kaga hadlayoo sharxeennan yari uu hoosta ku qorayo waa ka odhanaya faibdaaluhu min hamzatin haaun asluhaa waqad qaala bacdu nnaasi min waawin budila daalkaa in la shada bedelan buu qoraya kaygu waa khalad bedelan ma aha ama budilo in la yidhaha wey ama ubdilo in la yidhaha weeye labadaa mid ahaan buu ahaa ayaa ayaa la qorayey budila saw maaha wuxuu ihi faibdaaluhu ereygan aala alifkiisuu ka hadlayaa faibdaaluhu aalka alifkiisu hadda eg aalka alif baa ku jira saw maaha faibdaaluhu alifkaa waxaa laga soo bedelay min hamzatin hamzo hamsaa laga keenay alifkaa oo ereyga aalihi muxuu ka yimid alun buu ka yimid alun haaun ha buu ahaa asluha haaun-tani waa khabar soo qadimay asluhaaduna waa mubtadada akhuray asluhaa hamsaha asalkiisuna haaun habuuba ahaaba alun markaan idha hamsaha maxaa asala ah buu leeyahay alun oo asalku muxuu ahaa ahlun haddaba laba dariiq buu soo maray ereygan aalihi markii hore hadiibaa hamse laga dhigay markii dambena hamsihiibaa alif laga sii dhigay intaasu imaamu shaaibi halkaa ku caddeeyey faibdaaluhu alifkan bedel qaadashadiisu min hamzatin hamze ayuu ka yimid hamsaha oo haaun ha uu yahay asluhaa asalkeegii kaasi waa wejkii yidhi aalbu ahli buu ahaa waqad qaala waxay yidhaahdeen bacdunaasi dadka qaarkood ee annaaska alculamaa baa looga jeeda waqad qaala waxay yidhaahdeen bacdunaasi culimada qaarkoodna min waawin wow baa budila laga bedelay oo asal hal bedel unbaa dhacay oo awel buu ahaa bay leeyihiin awelka jebel oo kale ayuu ahaa labadaa madhab ayaa ereyga aal ah ku jira oo sheekeena shaatibigu uu inoogu caddeeyey kitaabkiisa culimada luqaduna ay caddayso wa aalihi aalkiisii iyo wa saxbii ereygan saxbi ah jamcu saaxibin bay ragga qaarkood u yaqaanin oo waa jamcu tagsiir ka raakibin wa rakbin waa sheekha akfash la yidhahbaa sidaa qaba siba weyhina jamcu tagsiirba maaha waa ismuljamac waayo ereyga facli ah ereyga facli ah markaan jamcu saaxibin idhaa faacilka dee facli laguma jamciyo sida xaqiiqada ah buu kuleeyahay wa saxbihi iyo asxaabtii asaadaati wada sayidyada ahaa asaadaati jamc lasii jamciyey wey asaadaati waa maxay talo xaguu ka yimid waa jamcu saadatin saadatin oo jamcu taksiir ah ayaa alif iyo ta lagu sii jamciyo saadaad la yidhi saadaatintuna xaggay ka timid waa jamcu sayidin waana ra'iisulqowm baa loo yaqaanaa wa akramuhum qoomka ka madaxda u ah ama ugu sharafta badan ayaa sayid la yidhaah ama man kaurat atbaacuhu wa aalihi aalkiisii ha ahaato wa saxbihi iyo asxaabtiisii asaadaati wada sayidyada ahaa asuwami ee wada soomi jiray soonka badnaa odhan maysid saxaabadu ay soon badnaayeene ereyga asuwami mubaalaqa ma aha waa jamcu saaiminun saaimna waa haabit lahu siyaam man habata lahu siyaam baa saaim la yidhaahdaa qofka sooma un baa la yidhahdaa soonka badnaaha odhan asuwami ee soomi jiray waa jamcu saaimin waa jamcu saaimin markaa alhujuudi ee welibana aadka u salaada badnaa habeenka salaatuleylka u soo jeedaya u tukan jiray waiqaati aiqaati ee lagu kalsoonaa welibana waiqaati aiqaati ee lagu kalsoonaa wa intaa kadib sheekhu wuxuu soo sameeyey basmaladii iyo xamdaladii iyo salligii iyo salaantii intaa markuu soo sameeyey isna wiise soo magacaabay kelimatu amaa bacdu buu hadda la imanaya wabacdu kelimatu amaa bacdu waxaa loo yaqaanaa usluubun yu'taa lilintiqaal waa kelimatun yu'taa lilintiqaal min usluubin ilaa usluub waa kelmad dhextaal ah waa oo hadalkii sidaa u socday marka sidaa loo celinayo ayaa la keenaa hadalku markuu sidaa u socdo ee doonaysa hadalku khadkaa haysta inaad ka leexiso khad kale inaad u majiirto ayaa kelmaddaa lala yimaadaayo waa dhextaal yar waa kelmad yaroo dhextaala wey so gawaadhideenna maydaan arag wadooyinkainan meelaha laamayda ah in ama dawaaro yar meel yar gaai gawaadhidu ka laabtaan in lagu sameeyo khadku markuu sidaa u socdo hadduu laabayo ama gooladaynayo ama sii yeelayo kolka waxa wey wadadaasi khatar bay tahay haddii laska layska leexiyuun waa in waxyaaba calaamaad la sameeyo kolkaa hadalkii imika si muqadimu ahaa muqadimadii uu ahaa buu ka leexinayaayo wuxuu u leexinayaa ahdaaftii kitaabka inuu u baydho kolka waa inuu kelimatu bacdu lala yimaado amaa bacdu kelimatun yu'taa lilintiqaal min usluub ilaa usluub waa usluub baa laga wareegayaayo usluub kalaa loo wareegaya kelimatu amaa bacdu waxaa loo badan yahayna inay kelimatu lkhia faslu lkhitaab ah, inay tahay wa bacduna afar weji baynu ku naqaanay naxwaha icraabka eega ama sideed weji baynu ku naqaanay wa bacdu kelmadaa bad wa bacdu intaa kadib wa bacdu intaa kadib diitani sheekhu yuu ishaarayaa ereygaa dii ah waa waa qasiidadeennan wa bacdu intaa kadib diitani urjuuzatun waa qasiido yaroo baxrurajas ku samaysan baxriga baxrurajasiga loo yaqaan bay ku samaysan tahay buu yidhi wa bacdu intaa kadib diitani urjuuzatun waa urjuuzo baxrurajzi lagu sameeyey laqabtuhaa waxaan ku naanaysay xadiiqata tasriif sarfiga iyo gedgedinta beerteedii qad naqaxtuhaa waan soo hufay welibana alla maxaan ka soo shaqeeyey buuri kitaabkaa maxaan ka soo shaqeeyey buu sheekhu yihi anaa soo hufay oo wax kasta oo khalad u dhadhow ka soo saaray buu ku yidhi haddaba baxrigeegu inuu baxrurajzi yahay buu sheegay oo urjuuza waa baxrurajzi idhihaa weeyi waa baxar iska fudud fudud fudud weeyi baxrurajzigana culimmadu waxay ku tilmaameene yidhaahdeen wartalow labadiisa shadri miyaa lakala maa la kala tiriyaa mise waa laysku tiriyaa waxaa loo badan yahay inaan la kala tirinaynin kolkaa shadriga hore iyo shadriga dambe hal baydunbay isla noqonayaan waxba la kala tirin maayo waana boqol iyo labi iyo konton bayd meelaha ayay ahayd kitaabka wa bacdu intaa kadib diitani urjuuzatu waa baxrurajzi mid ku timid waa qasiido baxru urjuuza oo baxrurajzi ku timid laqabtuhaa waxaan ku naanaysay xadiiqata tasriifi sarfin sarfinta iyo gedgedinta beerteedii baan ku naanaysay qad naqaxtuhaa waanan soo hufaye la soco anigaa kuu soo hufay oo soo buunsho bixiyey buu ku yidhi waa wax kaste oo dhaliil ah waan ka saaray ama loo arkayay inay dhaliil tahay as'alu rabbii rabbigay waxaan su an takuuna inay ahaato ayaan weydiisanayaa naaficatan mid naafica ah oo ilaahay uu dadka ku anfaco ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay kitaabkan inuu dadka ku anfaco as'alu waxaan su'aalanayaa rabbii rabbigay an takuuna inay noqoto naaficatan mid naafica ah oo anfacaysa liqaatifin mid guranaya bihaa iyada sababteeda ku guranaya ama bihaa ay fiihaa dhexdeeda ka guranaya himaaran midho ayuu guranayaa midhaha oo yaanicatan bislaaday midho bislaaday midhaha bislaaday ma xasuusan tahay waa maxay talo culima midhaha bislaaday waa qaaciidooyinka ama qawaacidka muhiimka ah ee fanigu uu leeyahay ayaa midho bislaaday sheikhu uu ku yidhi as'alu waxaan su'aalanayaa rabbii rabbigay waxaan su'aalanayaa an takuuna inay noqoto naaficatan mid naafica oo anfacaysa liqaadifin ka goosanaya bihaa iyada ka isku goosanaya ama bihaa fihaa dhexdeeda ka goosanaya himaaran midho yaanicatan bislaaday midho bislaaday waa qawaacid diyaar ah ninka guranaya ilaahay ninkaa ha ku anfaco ayuu yidhi ereyga imaaran ah imaaran waa ficaalan waa jibaal oo kale hamarun baa lagu jamciyaa sida shajarun oo kale ahayd ayaa himaar lagu jamciyaa eeg waxaa la samaynayaa hamarun waxaa lagu jamciyaa hamarun waxaynu ku jamcinaynaa wasanka himaar fuculna waa lagu jamciyaa sida humur oo kale umur humur afcaalna waa lagu jamciyaa sida ahmaar oo kale ahmaar inta jamacayba leedahay ereygaasi eega waa ilaa waxaynu aragnaa mar waa himaar bay noqotay marna ka kutubin kaley noqotay oo humurin ah marna ahmaar bay noqotay oo afcaal oo kale ah ereygan samar a laftiisana ragga qaarkoodna jamac bay iskaga ilaaqaan laakiin waynu arki doonaa ismuljamac buu sidiisa caadiga a yahay waa ilaa saddex jamac afar jamac ayuu ereygaasi leeyahay himaar waa laysku xidhaaba oo halxidhaale ayaa laga dhigaaba waa halxidhaale hoosta hoose waa ka sheekhu odhanaya afidnii jumuuca arbaca qad taratabad wa kullu kadaa jamca bima huwa qablahu halkaa ma haysin gabayga yaru qorayo أفدني جموعا أربعا قد ترتبت وكل غدا جمعا بما هو وأهله بما هو وقبله أفدني إيه فائدة جموعا جمعية إيه فائدة جمعية أربعا أفرا قد ترتبت أوكل الرتبانتي وكل متكستانا غدا وحو نغضي جمعا بو نغضي بما كيبو نغضي هو يستيقو قبله كوريي sheekha sajaaciga ayaa gabay yar ugu jawaabay imaarun waakaamun jawaabuka fastafiid can ibni hishaamin daaca fi nnaasi fadluhu waxaa u jawaabay sheekhi waxaa u jawaabay sajaaci la odhan jiray wuxuu yidhi markuu yidhi afidnii jumuucan arbacan afar jamac oo kala ratibmay ii sheeg markuu yidhi oo jamac kasta jamac laga sii sameeyey thimaarun waa thimaar ereyga thimaar ah iyo wa aakaamun ereyga aakaam ah jawaabuka jawaabtaadu fastafid ka faa'iidayso can ibni hishaamin sheekha ibnu hishaam la yidhaa daaca wuu faafay fi naasi dadka dhexdiisa fadluhu fadligiisii ereyga thimaar marka thimaar laga hadlayo waa jamacoo waxa lagu jamciyey jamaca kale ee thamarun la yidhaa thamarun oo jamac qola culimadii kamida ay ku magacowdo qolana ismuljamac ay ku magacowdo ama ismuljinsi jamciya ay ku magacaabaan haddaba waxa weeye kelmadda thamaratun ah ee ta'da wadata waxaa lagu jamciyaa thamarun oo bilaata ah waa jamaceega koobaad jamaca koowaad ee thamarun ah waxaa lagu sii jamciyaa thimaar baa lagu jamciyaa oo ficaal ah waa jamacan hadda aynu hayne matniga ku qoran oo jamculjamaca jamc lasii jamciyey ah himaar oo aynu hayno waxaa lagu jamciyaa humurun oo kutubun oo kale ilin kitaabba kutubun wasanka ficaala fuculun baa lagu jamciyaaye himaar baa humurun lagu jamcin sida kitaabba kutubun loogu jamciyey walow kitaab mufradba uu yahay oo kutubunna ay jamciisii tahay haddana humuruntii jamaca la jamciyey ee lasii jamciyey ahay humuruntii ayaa fucuulu noqotay fuculuna afcaal baa lagu jamciyaayo humuruntiibaad haddana ahmaar kusii jamcin sidii cunuqunba acnaaq loogu jamcin jiray waxaynu haynaa markaa waxa weeye jamaca ugu dambeeya waxa weeye ahmaar oo afcaal ah ahmaarkaas halka waxaa lagu jamciyey uu ka yimid waa humurun oo jamac isna ah jamaca humurun ihina wuxuu ka yimid jamaca himaar jamaca himaarna wuxuu ka yimid jamaca kale hamarun jamaca kale hamarun ama ismuljinsi jamciya halha ama jamac ha la yidhaahdaaye wuxuu ka yimid kelmada hamaratun abuu ka yimid halxidhaale weeyaan haddaba culimada qaarkood ay sheegaan halxidhaale laysku xidho weeye qaar baa gabaygan hore tiriyey oo yidhi afidnii jumuucan arbacan qatara tabat waxaad ii faa'iidaysaa afar jamac oo kala dhashay ama kala ratibmay wa kullun mid kastaaba hadaa wuxuu noqday jamcan buu u noqday bimaakii huwa isagu qablahu ka horeeyey waxaa u jawaabay sajaaci oo wuxuu yidhi himaarun waa kelmadda himaar ah iyo wa aakaamun kelmadda aakaam ee burucyada ah ama haaraha yar ah jawaabuka jawaabtaadu efastafid niyahow faa'iidayso can ibni hishaamin ibnu hishaam ka faa'iidayso daaca wuu faafay finaasi dadka dhexdooda fadluhu fadligiisii ayaa faafay eh sidaa ku faa'iidaysa buu ku yidhi insha sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa intaynaan joojin beydka u dambeeya macnahaan mar isa saarno asalu waxaan su-aalani rabbii rabbigay an takuuna inay tahay naaficatan mid anfacaysa liqaatifin mid guranaya bihaa ay fiihaa iyada dhexdeeda ama bihaa bisababiha iyada sababteed himaaran midho midhaha oo yaanicatan bislaaday ereyga yaanicatan ihina waa ismi faacil oo shaad ah asalkiisu muunicatan buu qiyaasku muunicatan buu ahaa laakiin kelmaddu shaad weeye inoo iman doonta in allahu tacaala halkaa haynoogu jooga cashirkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam